ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد waxaynu ku dhex jirnay baabkii ka warramayay guurka gaar ahaan baabka khiyaarka sheegaya goorta uu qofku fasakhaad yeelan karo hadduu ninka yahay iyo haddii gabadha ay tahayba ama waxyaabaha ceebaha ah ee labada qof kala kaxayn kara waaya taasaynu ka warramayna waa xadiidka sideed boqol iyo labiyo toddobaad wa can saalimi can abiihi radia allahu أن ana khaylaana bna salamata aslama ninka magaciisa la yidhaahdo khaylaan ibnu aslama khaylaan ibnu ayaa aslama islaamay magaciisu waa khaylaan ibnu salama ayaa islaamay walahu cashru niswatin toban dumara ayuu qabaa ninku ku walwadhay dumarka weeyo dhan walba iska dhigayoo toban buu daadihinayaa fa aslamna macahu nasiib wanaag tobankoodiiba way soo islaameen faamarahu nabiyu sala allahu calayhi wasalam nabigu waxa uu faray an yatakhayara minhuna arbaca inuu afar ka doorto an yatakhayara minhuna inuu ka doorto arbacan afar war waxaan isocon maaye baa qofka muslimkaa xalaal u ahe afartaa un kala soo hadh buul alxadiidu صaxiixu ligayri xukumka xadiidku waa caynkaa weeye waa inuu saxiixun ligayrihi yahay waaya rawaahu axmed watirmidi wasaxaxahu bnu xibaan waalxaakim waacalahu lbukhaari wa abu zurcata wa abu xaakim xadiidka darajadiisu waa maxfuud waxa weeye inuu yahay xadiid la xujaysan karo xadiidkani waxa uu tusinayaa qofka muslimka ah waxa u xalaala ugu badnaan afar aayadda saddexaad baa sheegi ee suuratu nnisaa fankixuu maa qaaba lakum min annisaai masna wa hulaata wa rubaac laba laba saddex saddex afar afar kuw kuwiina u badinayo afar afar afar ka dhig saas wey marka aayaddu saasay ummadda ula hadashay xadiidkan rasuulkuna wuu fasiraya afar ka badan inay xaalaan yihiin buu caddeeyey qur-aankana waxaa fasiraya xadiidka rasuulka siduu ilaahay yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankii loo soo dejiye anaa ufasiraya waxaa meesha ka baxday siaynu horeba usoo xusaynay aragtiyaha odhanaya matna wa hulaasa wa rubaac saddexda tiraa la isku daraya laba saddex loo geeyo afar loo geeyo sagaal baa bannaan qaarkood bay ku fasireen ayaa saa ku fasiray qaar kale markaa laba laba waa afar saddex saddex waa lix toban afar afar waa laba afra macnaha cadad walba labay ku dhufteen kuwaasina sideed iyo toban bay sheegeen iyagana dhankaa iska dhig shiicada iyo waxay raacay dheh waaya waxaa se la yaaba in gabadhisaanka noo timid oo ay tiri tii shanaad baan ahaye ka warraba haddii aada moodeyso waxaan diintu ay ka hadlaysa inaanu ahayn wax dhacaya inan baa iyadoo shuurinaysa intay noo timid tiri nigaygu afar horena uu ahaa anna wuu iguursaday bal ka warrama dee ma inaga hubtaa inuu afarta way jiraan afartaba saasay yihiin oo ka oo aniguna muddaan wada joognaa saas iyo saas oo maxaa dhacay dee waa sidee miyaanu waxba almuhim malaa dab casharadeennan iyo dhegaystay markaynu khaamisada ka warramayna yaa fariinta u geeyayo markaasay soo baraarugeen dee sidaas waxa wey inaanu soomaalida waxay yidhaahdaan haddii shan la guursado tii ugu horreeya saa sii baxaysa bay idhahdeen waa suuq samaysi ma og tahay haddii ninku uu shan tushanaad guursado bay idhaahdeen automatic si toosa ah waxa usii baxaysa miweynadii waa miweynadii meeshaba maaragtay iyadu mujaahidada ka ahayd ayaa la doonayaa in la riixo taasi ma baxaysee tii ugu dambeysay unbaanu meherkii aada xidhinayn tii ugu dambeysay ayuunbaa iska tegi doonta waa caynkaa way xaal waaya sidaynu horaba usoo xusnay qofka kaafirka ahi markuu soo islaamo waxba la odhan maayo ha loo cusboonaysiiyo waa ka minhaajku odhanaya wanikaaxulkufaari saxiixun gaalada guurkoodu waa sax macnaheedu hadday diintooda ay isku gursadeen markuu qofkii islaamo sidii unbaa lagu dayin lam ya'mur alrasuulu bitasdiid alcaqd caqdiga waxba hala cusboonaysiiye mu odhan sidaa darteed haddii iyagu ay isula keen yimaadaan iyagoo isqabana dee waa loo tixgelin sidoodaas ubu iska ahaanaya kuwii berigii hore isku guursadayna saasay iska ahaanaya waxaa la idhaahdaa yuktaar qawaacidda shareecadda ka mida ah. yuktaaru fi dawaami maa laa yuktaaru fi libtidaa xagga dambe waxaa laga saamaxi karaa xagga hore wax aan la saamaxayn وعn بن cabاasi رadي الlaه عanهuma qaala waxau ibnu cabaas yihi radda الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu celiyey ibnatahu zaynab inantiisii zaynab la odhan jiray wuxuu ku celiyey calىa abilcaas ibni rabiic ninka magacaa kunyadaa la odhan jiray magaciisu ka ahaa ayuu u celiyey inantii bacda sitti siniina lix sannadood kadib binikaaxi lwal fuurkii hore ugu celiyey walam yuxdid nikaaxan walam yuxdid ma soo cusboonaysininoo muu jariirinin nikaaxan guur dambe xadiidkaasi waxa uu leeyahay inantii nebigu dhalee zaynab la odhan jiray radia allaahu canha ilaahaya ka raali noqda inantaase oo hablihiisa u weyneyd rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo uu qabi jiray nin abilcaas la odhan jiray ayay ka soo hor islaamtay darigii dambuu isagu islaamay waxba uma cusboonaysiinine wuu u celiyey uun iyana intaa may guursanay xadiidkaas saasuu tilmaamay lam yuxdid axdaa bimacnaa jadada waa cusboonaysiiye wey lam yuxdi nikaaxan waxba guur muu soo cusboonaysiinin ee kii horunbuu ugu celiyey marka haddii labada qof ay islaamaan wuxuu tusiye xadiidkani in la isugu celin doono ka dambena eg وعن cمر بن شhعyب عن أbيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رd بنته radda ibnatah inantiisii buu celiyey zaynab la odhanayay calىa abilcaas binikaaxin jadiid nikaax cusub buu ugu celiyey qaala tirmidi ayaa waxau yihi xadiidu bnu cabaas xadiidka hore ee ibnu cabaas warinayo ajwadu isnaadan xagga sanadka abtirsiimada ragga isagaa xoog badan waalcamalu camalka jumhuurtuna calaa xadiidi camri bni shucayb camri bnu shucayb xadiidkiisa ayay ku camal falaan buuri kana camal ku haystaa kaasina sixadu haystaa waaya marka kan isagu waa daciif weeye xadiidkani waa daciif oo kaa horu isaguna ka hor jeedaayo markii uu celinaya inanta muddadii isagu soo islaamay dib buu ugu meheriyey buu sheegayaa kan saddexaadna waa la macno wa can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaal aslamat imra'a gabadh baa islaamtay fatasawajat kolkiiba nin bay iska guursatay aan kii hore ahayn fa jaaa zawjuha ninkeedii horaa soo dhacay oo yimid rasuulka usoo soo cawday faqaala yaa rasuul allah wuxuu yihi rasuulkii ilaahayow innii anigu kuntu aslamtu waxaan ahaa mid islaamay markay islaamtay anna waan islaamay wa calimat biislaami islaamkaygana way ogey islaamkaygana way ogeyn fantazacaha waxa uu ka kaxeeyey rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu min ninkeedii ninkeediibuu ka kaxeeyey alaakhari ee kale ama alaakhir ee dambe kii dambeu intizaacu waa ah, uu ka siibay macnaha wuu ka soo saaray wa raddahaa gabadhan wuxuu u celiyey ilaa zawjiha alwal ninkii hore ayuu ku celiyey faاntazacahaa rasuulu llaahi nebigu gabadha wuxuu ka soo saaray min zawjiha alaakhar ninkii kale ama aakhirkii dambe waraddahaa ilaa zawjiha alwal kii hore u celiyey ka dambe iskaga tagoo kii hore kol hadduu islaamay ka hore un ku noqon bu xadiidkaasina waxa uu tusinayaa walow haba guursatee in ninkii hore uu mar hadduu islaamay janiska leeyahay ila markii hore waxaa looga yidhi islaam la-aan kol hadduu islaamay fursaddii way usoo noqonay xadiidka laftiisa waa daciif saddexdan xadiid marka aynu u gallo haddaba waxyaabaha laga faa'iidaysanayo ee mustafaadaadkooda ah zaynab waa inantii hablaha rasuulka u weyneyd sala allahu calayhi wasalam ninka abilcaas ibnu rabiic la odhan jiray buu guuriyey way soo islaamtay waktigii risaaladee horeba berigii nabiga ilaahay soo diray waktiyadii horreysay islaamta waxay soo hijrootay intaanu ninkeedu islaaminba oo kutubu siira siday dhigayaan abulcaas waxa uu ahaa raggii beder lagu qabtay maxaabiistii beder lagu qabtay buu ahaa isagoo sodogii kasoo horjeeda oo xagga maka kasoo duulay waa kii go-aanku soo baxay ahaa ee uu nabigu go-aamiyey calayhi salaatu wasalaam in maxaabiista laga qaado maal maxaabiista in maal laga qaado maalkaasoo sheegaya madax furasha dalkii dabeedna ay noqotay isaga la soo gaadhay ayaa inantii soo dirtay kuushii qadiijo ay ka dhaxashay qadiijo xaaskii nebiga ahayd kuushii ay ka dhaxashay oo wanaagsanayd ayay tidhi ninkayga ha lagu soo furo ila gabadhi ninkeeda way furdaamin furdaaminune markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu arkay inantii oo dee si uun furkeedii meesha u marayo ayuu arkay iyo wixii dee ay sidatay kolkaasuu ansaartii la hadlay wuxu uhi haddaad doontaan waa arrin idinka idiin taalle dee inanta u celiya ninkeeda waana isaga dayn kartaa haddaad doontaana waa ka qaadi kartaa markay arkeen nebiga oo dee la waa waaye waaye islaantiisii khadiijo ayuu arkay mariinkii inanta ay raacisay wey dari horu xusuusta kolkaasi ansaartuna yidhahdeen waayo waa u celino waa lasii daayay wuxuui waa kusii daynaynaa laakiin waxaan kaa codsanayaa inaad ballan igu qaado inaad inantii soo kaxaynayso oo aad keenaysa madiina isagu markaa raalli kamuu noqona inuu islaamo ma la sii daayey ila islaamku maaragtay qofka ma qasbayo caqiidada laguma qaste waayahay buui waan soo dhoofinaya markii uu tegey maka waana sanadii labaad siday dee beder macruufka ah ayuu inantii soo dhoofiyey nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii laba asxaabi buu diray aan filaya midkood inuu saamo ahaa waxay maka agteeda isu taageen isna meel buu soo gaadhsiiyey ah, haddii xaaladu kalifto cidaan maxramkeeda ahayn baa kaxayn karta inante sidii bay ku keeneen madiine marka sanadii labaad ayaa hijradeedu ahayd waktiga had iyo jee iyo waktiga islaamtayna wakti horu ahaa sidaasuu arrinku ahaa isaguna wuxuu soo islaamay sanadii lixaad aakhirkeedii ayuu soo islaamay saasa arinku ahaa markaa uu soo islaamay buu u celiyey marka xadiidkaas saxeixa ahi waxa uu sheegayaa in waktigii uu soo islaamay waxba aanu u jadiidinin mehere u celiyey kan daciifkiina ah wuxuu tilmaamayaa in uu u celiyey iyadoo u jadiidiyey nikaaxa mas'alada culimadu markii ay ka hadleen ama sida kutubulfiqh aada ku arkayso waana waa sidan uu sheegay waalcamalu calaa xadiidi camri bni shacayb sidaa uu sheegay tirmidi weeye badankooda oo waxa ay ku tegayaan say u badan yihin jumhuurulculamaa marka uu labada qof midkood islaamo bay yar kala farqinayan hadduu ahlu kitaab yahay haddii kale markuu labada qof midkood islaamo haddii intaanay gabadho cadad bixin kii kale uu soo islaamo guurkoodii horaa halkii kasii soconaya isana gabadhii baa islaamtay hadduu ninkuna ka soo daba islaamo intaanay weli cadad bixin guurkoodii hore halkiibuu kasii soconaya haddii uu soo islaami waayo kii kale iyaduna sida ay ku cadad baxdo oo dabeetana uu soo islaamo guur cusub baa loo samaynaya nikaax jadiida waa sida xadiidkan daciifka uu sheegayo mar haddii ay cadad baxdo oo jaanibka aanu ka faa'iidaynin soona islaamo nikaax cusub baa loo samaynaya marka waxay isweydiin la jumhuurtu xaggay ka marayaan xadiidkan saxiixa ah ee tilmaamaya lix sannadood kadib inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan u celiyay ile lix sannadood ciddo soconaysaa ma jirte waxaa meeshii ka muuqanaya oo sawirku yahay marka daahirka la eego intay cadadbaxday kadib inuu u celiyey way ka jawaabayaan waxay leeyihin horta tiradu maba aha lix iyo tobane waa dhowr iyo toban sana eh, lix sannadood maha waaba dhowr iyo toban sannadoodba ayaa iyaga lafdigooda ay tilmaamayaan waaya oo risa waktigii ilaahay uu soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam waa bidaayat alislaam ayaa inantani ay islaamtay ee waktigan lixda sannadood waa intii u udhaxaysay markii uu islaamay iyo markay soo hijrootay markay iyadu soo hijrootay ninkan ka timid iyo markuu soo islaamay bay lix sano udhexeeye laakiin xagga labadooda islaamnimo marka laga waa dhowr iyo toban sanadoodba marka jawaabta xadiidkaasi waxay noqonaysaa aayaadkan sheegaya in nin gaalihi aanu gabadh qabi karin kol haddii diintu kala kaxaysay aayaadkaasi waxay soo degeenba xudaybiye dabadeed laa hum naxilu lahum walaa hum yaxiluuna lahum aayaadkaa maaragtay suuratu ku sugan almumtaxina yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaakum lmu'minaatu muhaajiraatin faاmtaxinuuhun fain calimtumuuhuna mu'minaatin falaa tarjicuuhuna ila lkufaar laa huna xilu lahum walaa hum yaxiluuna lahun xalaal isku ahee ha u celinina markay gabadhu islaamto kii gaalka ku celinina kolkii dabeedna aayaddaasi ay soo degtay ee xaaraantinimadaasi dhacday iyadoon weli cadad bixinba gabadhii ayuu soo islaamay waktigaasuu soo islaamay oo waktigaa xukunku soo degay ee xudaybiye kadib iyo waktiganuu soo islaamayba isku xigayba intii ka horeysayna dee aayaadku may soo degin oo xaaraantinimayntaasaan jirinba marka halkaa jumhuurtu waxa ay leeyihiin sidan aanu ku tagnay unbuu sheegaya xadiidku wuu u celiyey ha muddo dheeroo ka dambaysay buu u celiyey laakiin waktigan xaaraantinimayntu timid iyo waktigan uu soo islaamay ayaa isku dhowaada aayaadkuna sulxu xudaybiya kadib bay soo digeen isaguna sulxu xudaybiya kadib buu soo islaamay marka halkaa waxaa ka muuqata bay leeyihiin in intii aanay cadad bixinba uu soo islaamay abulcaas maynantiisiibaa la raaciyey xaaskiisiba sidii lagu raaciyey aimada qaarkoodna waxay ku tegayaan maye kaa daciifka ah la iska dhigo kan saxda ah, ha la qaato gabadhu marka ay e, soo islaamto ee ninkuna uu kasoo daba islaamo ha loo celiyo kii hore sidaa xadiidka saxiixa daahirkiisu sheegaya oo iyaguna taawiilkaamamay saarin oo ismay dhibinba inkastoo iyaga laftigoodana dee taariikhdani xadidayso taariikhdan marka jumhuur culamaa dahaba jumhuuru lculamaa ilaa annahu idaa aslama axadu zawjayni kayr lkitaabiyeyni qabla dukuul batla nikaax weliba marka wax la wadwadaya waa intay aqal galeen ee haddii iyagoo isku mehersan midkood islaamo waa waa kala dhaqaajiya kitaabiyadiina dee halkaasa laga eegayo hadday kitaabiye tahay ninkiina uu muslim yahay hadee iyadu dhibba ma jiro wuu qabi karayo Ah, hadduu isaga islaamo iyadiina kitaabiye tahay oo weli gaalnimadii ay ku dambayso de uu iska qabi karaa ile markii doona buu guursan karaya qaala bnu lmundir ajmaca calaa hada kulu man naxfadu min ahli اlcilm tan kale sharaxa wuu dheeraynaya laakiin nuxurkiisa markaad soo qaadato waa labadaa qowlun qowl odhanaya ciddadaa loo eegaya iyo qowl odhanaya waxba ciddada loo eegi maaye sidaa xadiidku sheegayo marka uu kii kalena soo islaamun baa la isku celi qolana daahirka xadiidkay raacday qolana waxbay isla akriyeeno waxa ay taariikhdii waxbay isu geeyeen dabeedna waxa ay tilmaameen inuu qowlku qowlkaas u yahay waxay kusii kabayaan xadiidkan imika aynu dul taaganna u dambeeya oo markay gabadhan ninkan dacwoonaya nebiga u yimid ele waan islaamay markay islaamtuban ana islaamay kanaa sii fasiraya bay leeyihi oo kolkii ay iyadu islaamtay intaanay cadadbixin buu ise ka daba islaamay oo markiiba uu ku xigsiiyey waa sababta uu nabigu yihi kaamay furmin walow mid dambe ha guursatale laakii hore ku noqo isagoon uba cusbooraysininba leanna waxay isku dhawaa islaamnimadooda ibnu qayim baa masaladaa in badan ka doodayoo leh waxa ay jumhuurtu sheegayaan dee asxaab fara badan baa soo islaamayay oo eh, raggood mar raggu soo horreynayo mar dumarku soo horreynayo wax ciddo loo eegi jira iyo waxaa midna maynaan maqale waa sidan daahirka xadiidkaasi unu yahay ad waa labadaa qawlun qawlna ciddada haloo eega iyo qawlna marka uu islaamun baa loo celinaya sidaas sidaa markaas kolka lasoo yargaabiyo tan kale uu ka hadlay uu leeyay qaraaru majmaci fiqhi اlislaami bishani xukmi tazawuji اlkaafiri bilmuslima watasawuj lmuslimi bilkaafira masaladaasuu ka warramaya nin gaali gabadh ma guursan karaa muslimada Ehm, isagoo se muslima gabadh kaafirada ma guursan karaa haddii qofku ninku uu muslim yahay dee waad guursan karaa gabadh ahlulkitaaba ah oo aan islaam ahayn hadday ahlulkitaab tahay ha dee suuradda ilaahay waa ku fasaxay suurat lmaa ka akri karaysa haddii laakiin ay mushriko tahay dee ilaahay baa diiday taa walaa tankifu lmushrikaati xataa yumin waa dumarkii guurkoodu xaraamtaha inuu nin gaarihi gabadh muslimada guursadana iyada halkaa iska dhig laa huna xilun lahum walahum yaxiluuna lahuna dumarku xalaalu maaha isuma xalaalaha ay ayaa ilahay wi xadiidkuna saasunbuu mara ku tegayaa weliba waa in qofka wixii si loo celiyo waatuu maa anfaquu waatuuhu maa anfaquu walaa junaaxa calaykum an tankixuhuna idaa aataytumuuhuna ujuurahuna ninkaa gaalka ayaan gabadhaa lagu celinina wixiis ha siiyo dadkeenu markii ay dabadaha u carareen diintoodii rifrif ku dhacay ee iska daciif waa kii ka soo horbaxan wey kii ka horbaxay iska gursada ama gaal ha ahaada ama waa dhibaato taalla wey waxba de aan la eeginba ba intaa intaasaynu odhan lahayn masaladaa fiqiga ah waxa se iyadu mudan in la baraarujiyo qofkii murtadka ahaa murtadki isagii mursadka ahaa ee diinta ka baxay kaa warkiisa halkaa inaga dhig isaga way isku waafaqsan yihiin masaladaa culimada kii diinta islaamka ka baxay inay gabadhiisu ka furmayso iyadoo la isla waafaqsan yahay kan muranku ka jooga waa kii soo islaamayey si kii soo islaamay haddii labadooda mid soo islaamay laakiin haddii labadooda mid gaaloobo gabadhii way furmaysa taa iyada iskuma khilaafsana muslimiinta waxayse isku yar khilaafsan yihiin ciddada ha loo eego iyo oo bal haddii intaanay cadad cadadbixin uu toobad keeno oo dib uu islaamo hasii sii socdabay shawaaficda iyo qaar kale leeyihin qaarna waxay leeyihiin ida irtada axadu zawjayni tanajazat ilfurqa mar haddii midkood gaaloobo markaasay kala furmeen midbaa diinta caayay ninkiiyo naagtii ama ilaahay buu caayay ama rasuulka ama malaaigta ama ashahaada markaasay furmaysa taas qolaa ku tagtay qolada kalena may fogeyne waxay dhaha loo yaro kaadiyo intaanay cadad bixinay saddex jeer daahir noqonaysa inuu soo ashahaatou islaamiyiin haddii kale uu soo islaami waan hada salaam kuwa u dheereeyeyna halkaasi gaadhsiiya waxaa kale oo iyada aynaan haynin tan soomaalidu ay sheegaan ay yidhaahdaan nikaax baa la jadiidinaya nikaax waynu maqalnaa waa la iska jadiidiyo war hadduu dheeraaday maxaa la jadiidinaya maaha isagu wax duugoobo maaha caqadkani ka duugoobo haddii wax buriyey ay jiraan oo furiin uu jiro jadiidin maaha waa meher cusub wey meher cusub ayaa la samaynaya haddii wax waxyeelay aanu jirinna de wixii maran maaha rifmayse sidiisii hore unbuu iska yahay odaygii iyo islaantii isla gaboobay iyo labadii broog ahaa ee imika isbehersada waa isku midu caqadkooda de waa tixgeli xadhig la xidhaya maaha waa wa waa masale sharciyaho caqad wey samaysa heshiis markaa ma duugoobin taana waa baraarujin lahay marka dadkan aynula yaabayne dhibka badan Ehm, intuu dee iscaayaan haddana wadaya iscaayo wadaya toobadoodii baan xataa la garanayn waxay tahay iyo dhan ay ujeedo shaqadiisiiba waa inuu gaalnimo erayada gaalnimadabaaba shaqadiisii noqoto noloshiisii caadiga hayd bay kamid noqoto iyo caydiisi iyo kaftankiisi iyo hadalkiisi inuu erayadan gaalnimadaaba kamid noqday maxaa la odhan ile toobadii waa inay macyano yeelato toobadii meelay ku joogsataa waa inay jirto toobadii hadday u egaato cabas iyo jees jees toobad lagu tirin kari maayo see qudhigeeda ubaahan in hoos loo eego markaa bal in dadka aada loo baraarujiyo wey inkaar ba ku dhacday dad badan baab lcuyuubi fi nikaax ceebihii nikaax waxyaabaha labada qof midkood haddii uu ku yimaado la odhan karo uu ceebaysan yahay sidaa daraaddeed kii kale fasakhaad buu xaq u leeyahay ceebahaas waa qaar la xidhiidha xagga jinsiga qofka baahidii lamaanaha uu gudan kari laaya iyo qaar la xidhiidho qofka jirhkiisa labadaba waa noqon karaa mar kale waxaa loo qaybinayaa ceebo dumarka u gaara iyo qaar ragga u gaara iyo qaar ka dhexeeya labadaas siboodba waa uqaybsamaya ceebaha masalan jinsiga la xidhiidho waxaa ka mid ah ninkii oo dee ama hamad yeelan waaya ama xubinkii tarankaba laga goosto ama la dhufaano ilaa ciqaabkan adduunyadu dad badan buu soo maraay dhibaato badanay ku timaadaay ama ooridii oo meeshii jimaac laga samayn lahaaba si dabiiciya isaga xidhantay ama aafa ku dhacday oo meeshii wax kaga dhaceen waa ceebaha jinsiga wey ceebaha kale aan jinsiga ahayna jidhka qofka ku dhici kara waxaa ka mida ah baraskii iyo juudaamkii iyo waalidii iyo kuwayaalaha ah dee qofka jinsi ahaan kagamay dhaceen laakiin jidhkiisay ku dhaceen eebaha misale ninka u gaara ayay ka mid tahay taa xubintii taranka laga goor caruusadaa samayn jirtay baa beri hore waa ciqaab aada u fool midkay qabtaan way ka gooni way sii daynay magaaladun bay geli isagoo maaragtay waaya iyo cunada bahalkale alcunna cunadu waxa weeye qofkii oo markaa hamadii ka lunto shisaaguna waa dhufaan xiniyi laga sameeyo dadkan toojarka sameeya had iyo jeer dictaytarada dadka toojarka ku sameeya qaar badan baa ficilada noocaasi ay kasoo fulaan oo maxaabiista ku sameeya taa waxyaabaha gabadhii ku dhici karana horeynu soo sheegno kuwa ay wadaagi karaana ninkana ku dhici kara gabadhana ku dhici kara sida waalidii iyo barabkii iyo judaankii iyo qofkii oo baralise noqdo oo qaarka dambe oo baktiyo saxaradii iyo kaadidii ay joogsan waayaan iyo wixii lamid ah marka haddii midkood labadii qof markii la isguursaday kadib ceebahani ay ka soo baxaan dee kii kale xaq wuxuu u yeelanayaa ikhtiyaar baa sharcigu siiyey inuu sidiisaa iskaga wado oo uu iskaga sabro iyo inuu kii kale ka dhaqaajiyo oo fasakhaad ka qaato labada arimoodba qofku xaq buu leeya dee ikhtiyaarkii baynu ku jirnaa macnaha qofku waxyaabuhu ikhtiyaarka ku heli kara habeenkii dhawey markaynu soo sheegayna ilaa shan shay baynu ka xugto haddii gabadhii meherkii uu waayo meher iyagoon weli guri gelin hadduu meherkii u waayo masaariftii hadduu waayo haddii ay ku dul xorowdo aynu soo arkayna xadiidkii bariira ehm, haddii ceebihii mid ka midihii ceebahan aynu tirin doonne ku arkayno faaq mid kamida la helo waa afar halkaas iyo khalfu shar iyo shuruud markii hore ay lahaayeen shardi ay lahayn labada qof haddii la waayo oo dee waa kii aynu taana kusoo marnay kitaabka dhexdiisa shardi la fuliye maxaa ugu mudnaa ma istaxlaltum bihi lfuruuj ka cawrada ku xalaashateen marka khalfu shard wa cadamu sadaaq aw in lam yajid isadaaq qabla dukhuul iyo masaariif la-aanta iyo ceebihii oo imikaba aynu marayno iyo inay ku dul xirowdo inahaasi bay ku tilmaamaan su-ul cushrana dee mararka qaarkood waa lagu daraa aimada qaarkood waaya wacan zayd ibnu kacbi gabadha magacaa la yidhahdee reer bani cishaar ayuu guursaday waaya falamaa dakhalat calayhi markii ay nebiga usoo gashay wawadacat iyaabaha dharkeediina ay dhigtay ra'aa wuxuu ku arkay bikashiha gosheeda ama dhinaceeda bayaadan baras buu ku arkay baras faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau yihi ilbasii iyaabaki iska xidho dharka oo dharkaaga walxaqii biahliki reerkiinii qabo wa amara lahaa wuxuu u amray oo uu yihi ha la siiyo bishadaaq meherkeediina hala siiyo buui wixii ay meher xaq u yeelan walxadiidu daciif macnuhu ka hadlayaa waa sax aimaduna waa sida ay qabaan qowlkan cumarna wuu xoojinayaa ee soo socda ee saasuu ka hadlaya dhaanteen markuu nebigu guursaday reer bani kafaar Eh, waktigaas ay maraysee maradii ay dhigtay buu halkaa ku arkay cadaanka oo baraka dabeedna wuxuu dharka iska xidho oo walxaqii biahlik meherkiinii qabo armeherkeediina siiya qoladiisi xoghayntiisa ahay ayuu nebigu ku uriye shaqaalihiisa ciddii lacagta uhaystay buu hi bal meherka siiya saasay ku dhaqaajay waa dumarka uu nebigu guursaday ase aanu la aqal gelin kaasi waa kaa oo wixii baraska la odhan jira inuu qofku ku yeelan xaq u yeelan karo qofkii kale inuu ka joogsado oo hadduu ninyana uu iska furi karo hadday gabadh tahayna ay iska furi karto ba uu muujiyey xadiidkan daciifka ah wa saciid ibni musayib ana cumara bna alkhaaab radia allaahu canh cumar bn khaaab qaala wuxuu ihi dabcan aqwaashan markuu asxaabigu odhanayo lahaa xukmu rafci bay idhahdaan muxadiiin qolada cilmu takhriij waxa uu leeyahay xadiid marfuuca sidii oo kale liannahu mima laa majaala fiihi lira'y waa waxaan ra'yi un laga odhan karin marka inuu dee meel uu ku tiirsanayo leeyahy baa muuqanaysa ana cumar bna khaaab radia allahu canhu qaala wuxuu cumar yidhi ayumaa rajulin nin kasta oo tazawaja mra'a ruux dumara guursada fadakhala biha la guri gala fawajadahaa hela barsaa iyadoo baras leh markuu gabadhii la guri garay buu arkay iyadoo baras leh aw majnuunatan ama gabadhii oo waalan buu arkay maskaxda wax uga dhiman aw majduumatan ama iyadoo cudurka juudaamka la yidhaahdo qabta ayuu arkay falahaa waxay leedahay ashadaac meherkeedii ha qaadato waxay ku mutaysanaysaa bimasiisihi taabashada uu taabtay iyaaha iyada taabashada uu taabtay cawradeedii ayuu ayay ku yeelatay masiisku waa taabashadii ama galmaha noqoto ama wax ka sokeeya wa huwa ninkan isaga ahina wa huwa lahu wa huwa meherkii lahu ninkan buu usugnaaday calaa man qof dushiibuu ugu sugnaaday karahu ku kadiyey minhaa iyada qofkii labadan iska horgeeyeyna dee gashigiibu ku yaaban le wax xilma leh iyada waxeedii ha siiyo kii indhaha u geliyeyna ha yidhaaha dee warna sii oo dib ha ugu noqdo <laughs> laba la xisaabtamaya lascawari maayo markaa wahuwa waa meherkii damaa'ir badan baa jirte wahuwa meherkii lahu ninkani wuu iska leeyahy calaa man qofku ku leeyahy qarahu ku kediyey minhaa iyada kii ku kadiyunbu ku leeyahy marka xadiidkaas aarkaasi waxa uu sheegay in ceebaha lagu fasakhan karo aynu arkayna saddexdaa baraskii junuunkii dudaamkii akhrajahu saciid ibn musayb wamalik wbnu abi shaybata warijaaluhu iqaat wa aar صaxiix warawaa saciidu ayضa waxa uu saciid ibnu musayib wariyey taabicigaa jaliilka aydan can caliyi radia allahu canhu naxwahu caliy bna abi aalib abulxikam isaguna sidaasuu wariyey laga wariyey wazaada wuxuu kordhiyey oo cali laftiisu uu xukumay ayumaa rajulin tazawaja imra'a ninka gabadh guursada halkan un kasii daba qabo wa bihaa qaranun wa bihaa qaranun iyada oo xubinkeedii taranka wax ka soo baxeen fa zawjuhaa ninkeedii bilkhiyaar ikhtiyaar buu leeyahay fa in massahaa hadduu taabtay oo mucaamala dhex martay fala hal meheru meherkeedii hala siiyo bima staxalla xalaalaysigii uu xalaalaystay min farjiha cawradeediibuu dee xalaalaystay marka meherkuna sidaasuu ku sugmi jiray hala siiyo dee meherkeeda intaasuu ku siyaadiyey qarankaa karas waa maaragtay cad adag iyo wax meeshii ka baxay iyo carjaw wa ariiqi saciid ibn musayib aydan qaala waxa uhi qaطaa cumaru radia allaahu canhu cumar wuxuu xukumay fi qofkii hamadu ka tagtay an yuajala sanatan an yuajala in loo waktiyeeyo sanatan sanad baa loo waktiyeeya barya meeshii dhalinyarada maha meeshii odayaasha ay ajra sanad sanad baa wakti la siinaya sanad rijaalhu iqaas waa baabkii qadaaga iyo garsoorka in allaha laa yastaxii min alxaq ilaahay xaqa kama xishoodo waa arrimo marka la isku qabsado kala saar iyo cadcadayn u baahan iyo in la faaleeyo hoos loogu daadego ila wax badan baa ku xidhanay qof dhan baa kadeedmaya markaa kadeedkaa sidii looga dulqaadi lahaa diintu waa diintii samaaxadda isagana markaa waa afar sugan isaguna marka qarankaasi waynu sheegnay intaa waa ceebihii u gaar ahaa dumarka ayuu ka mid yahay saddexdaa horena way ka dhaxaynayaan raggiiyo dumarkaba way iman karaan cinniinkanina wuxuu ka mid yahay waxyaabihii u gaarka ahaa ragga labada xadiid waxay faa'iideynayaan meherku inuu ansaxayo laakinahu lam yalzam caqadku wuu ansaxaye ma laasimin macnaha caqadkii muu caga dhiganin ee weli wuxuu u callaqan yahay heerkii hore ha ansaxo wuxuuse u deldelan yahay qofkan ikhtiyaarkiisa hadduu qofkani saxeexo ikhtiyaarka lahaa wuu sugmaya caqadkii haddii aanu saxeexin oo uu dee dib uga noqdona wuu burburaya marka waxaa la yidhaha waa caqdun saxiixun kayru laazim waanu caqadhigan weli caqadka shuruud luzuum shardi kamida ah ayaan la waay oo weli ikhtiyaar baa ku jira waxa uu markaa xadiidku tilmaamayaa oo kale in sida gabadhu khiyaar ay u leedahay ninkiina dee uu khiyaar u yeelan karo waxaad isweydiinaysaa oo talow dee iyada la garay oo khiyaarkeedu wuxuu ka faa'iido yahay dee furiin baanay gacanta ku haynin oo waa dariiqada iskaga furi karayso oo isagu hadduu furiinkiiba gacanta ku hayo fasakhaadan maxaa loo yidhi wuu leeyahay soo waxaad isweydiin karta maa fasakhaadda maxaa loo yidhi isagu fasakhaad buu xaq u leeyahay ilaan markiisi horeba ruunku gacantiisuu ku jirayo wuuba furi karayaya iyadoon ceebima jirinba waxa fasakhaadda loo siiyey waxyaabo marka furiinka ku sugmi lahaa baan iminka ku sugmayn ila fartuu soo taagayaa wuxuu le haddii iminka uu furo dee meherkii iyo masruufkii iyo mutcadii iyo xuquuqdii oo dhan baa lagu leeyahy laakiin haddii fasakh uu yimaado wuxuu leeyahy islaamay sababtu waa xaggaada kullu fitna cinda geel wuxuu leeyahy dee waxa loo waxaan u ee meesha iga kaxeeyey dee waa waa kan de adigina waxba haynba marka ceebtu xaggaagay ka timi kor hadday ceebtu xaggaaga ka timi waa fasakhday kor hadduu fasakhadana waxyaabii xuquuqdahaba ka harhaya waaya ceebihii qaar ka mida baa marka halkaa ad ka arag ceebaha laftigooda culimadu kama sinaa ee qaarkood waxay ceeb u yaqaanaan ayaana kuwa kale ceeb u aqoon maadaam ceebaha lagu fasakhanayo daliil koobay oo sheegay aanu jirin daliil koobay oo tiro koobay baan jirin marka qiimaynta ceebta ayay isku khilaafeen waxaas waa ceeba waa loo fasakhan karaa iyo maya kaasi looma fasakhan karo waa qiimayn moogta waa ijtihaad qiimaynta ceebta ayaa fuqahadu qiimaynteeda isku khilaafeen marka ta qaarkoodna wax badan ay kasii daayeen qaarkoodna ay soo koobeen imika shaaficiyadoo kale iyo waa qolada ugu kooban xagga ceebaha ceebaha sii waaweyne lafjabka ah ayuunbay iyagu tiriyaano ilaa sagaal meelahaas saddex ninka iyo saddex dumarka saddex ka dhexeeya waaya se waxyaabaha masalan ay tirinayaan qaarkood iyagoo yaro badiyey ayuu ka mid noqonayaa naafadii indhala-aantii acmala-aantii iyo agala-aantii iyo dhegoolanimadii iyo kuwaasi bay ku darayaan qaarkood baa waxay ku darayaan bakarka waxaa la idhaahdo haddii qofkii de ila waa aafadu qofka bani aadamka isagu eed kuma lahae waa aafo ilaahay ku keene dadka qaarkood oo afkooda aada u ayaa jira oo wax ku dhacay maqabsinkiisaa kor usoo jeeda qolada caafimaadka la weydiinay way dhacdaa marka taasoo kale qaar baa ku daraya qaar baa waxay ku darayaan faqriga haddii markii hore la yidhi dee waa nin iska jeebweyne ah oo uu dabeedna soo baxo mid dabadiira oo waxba haysanin ma fasakan kartaa bay leeyi inkastoo dee nafaqadiiba xagga ay kasoo soo galayso khatar cadiin qaarkood baa waxay ku darayaan isagii oday noqda oo haddii inaan yar loogu sheego ama iska moodaysa nin wastaanaya <laughs> markaa qoladii reer magaalka waa la isqabsanayaa oo uu noqdo markaa mid jilbaha haysta waxa ay xaqu leedahay sakhaadii bay ku darayaan laakiin shaaficiyada kale kuma darayaan waaya ficlanna waxbaa ka yaro jiri kara wixii xaqa markaa laga dulboorin ibnulqayim raximahullah waxa uu leeyahy oo nin xakiime ninka guursada buu i odaya ee inan yar guursada falaa zaala mutakallima nafsahu mutakalifa nafsahu ninkaas u isdhibay buui ninkaas aad buu isu dhibay buui leanna waa ti aan xalayka kasoo hadlayno isla qabsan kari maayaan aad bay u kala tegayaan arrimihii jinsiga iyo waxyaabo badan oo maaragtay luqadii ay ku hadlayeen iyo sidii ay u wada noolaan lahaayeen iyo wixii oo dhan ayaa maaragtay wax badan aynaan dee imika sheegi karayn ayaa meeshii dhib aho jira cudur kasta oo raaxadii labada qof luminaya ama midkood diiq ku abuuraya bay ku dareen baabkaasu soo gala hadday baras leedahay haddii waali jirto haddii judaam jiro judaamka la inaga hayo waa waa xaggan etoobiyadiiyabu lagu arkaayo xubnaha daadanaya qofka xubnihii faraha iyo cagaha iyo xubin xubin jidhkii unbaa intuu madoobaado ayumu daadanaya jidhku qadiyadan masiifka ama taabashada aimadu intooda badani galmo in jimaac rasmi ah ayay ku sheegaan qaarkoodna waxay ku tilmaamaan kol haddii labadan qof cawradoodu isgaadhay ama daaha loo soo rogay oo meel gaara ay isla galeen galmo rasmiibayay jirine dee cawradaa muuqatay baa inantaa ay ugu sugmayaan herkeeda waay falaha almehru bimastaxalla min farjiha laakiin jumhuur culamaa waxay qabaan in galma jirto galmo rasmi sidaa darteed tii fircawniga iyo soomaalida dee waxaa la odhan karaa haddaan ilaaj iyo wax kalmaahi jirin oo aqalgal maaragtay ay tahay ama iskusiya wixii nooca ahaa jumhuurtu siday qabaan waxa wey inaan dukuul noqonayn cinniinka sababtan sanadka uu cumar ugu qabtay ee uhi qofkaa hala sugo intaan laga fasakanin muddo sanada waa arrin la xidhiidha xagga caafimaadka qofka sababtan hamada ka kaxaysa mar waxa suuragal ah inay tahay xanuun ku dhacay jirkiisa mar waxa suuragal ah inay hawada tahay climate oo dadka qaarkood baa jirkooda hawada la shaqeeya marka sanadku wuxuu ka kooban yahay afar meelood oo min saddex bilooda ah. qofkii saddexdan bilood xaaladiisu waasi oo nashaado badan buu leeya firfircoon yahay saddexdan bilood baalkaa ka qoyaya ku xiga saddexda kale sibuu noqdaa oo ata yidhahda ba yidhah saddexda biloode biqinta iyo gabadanada dumarka waa laga durkaa <laughs> inay kale ma hogeen marka saddexdii afartii fasale min saddexda ahaa ee kulayl iyo qabow iyo dabayl iyo dugsi iyo waxaba lahaa haddii daraankii sidii un ahaado anigaasi waa bastiye inantu iyay ku rambasa haddii waxba intaa usoo noqon waaya qaarkood baa khajilaadi ku keeni kartaa ilaa waxaan hamada la idhaahdo min alkudda nukhaamiya bay tilmaamayaan culimada jinsiga ka warrama alkudda nukhaamiya maskaxda gunteeda qanjirka ah ayay ka soo abuurmaysaa kadibna wadnaha ayuu ku soo tuuraya kadibna xubinka taranka imanaysa asalkiisu waa qudda nukhaamiya sidaa darteed haddii qofkii uu maaragtay qof khajuula yahay oo khajilaad badan laga yaaba inaan hawadiba imanin cudur kaloo imika iska badan baa jiro oo dar nuxuusii sabab u noqdaan oo sixir la ydhaa sixir rabdi baa la rabdi oo qofkii la qufulayo un intoo sixriga wax lagu sameeyo taasina dee waa dhacaa marka ninku gabadha la guursaday ayaa dadka had iyo jeer diintoodu liidataa ay kuwa sixirlayaasha ah ku meeraysa waayo inahaasi baa markaa ceebihii kuwaasa ka mid ah dabcan maqaas waxyaabaha loo xusayana waa ka mid dee guurka maqaasidiibay ka mid tahay ujeedooyinkiisiibay ka mid tahay qofkani baahidiisa jinsigaa inuu guto oo cunno un maaha arrintu buu qofkii leeya rabitaano marka rabitaankii cunnaduna tixgelintiisuu leeyahy rabitaankii hamaduna dee tixgelintiisuu leeyahy haddii la ihmaaliyo ama la iska dhega oo arrintan la xallin waayo dee waxaa iman kara qofkii inuu sino ku dhaco reerkii kharibmo ayaa iman kara marka had iyo jeer islaamku cudurada wuxuu ku daweeyaa bulshadee liita ka hortag buu ku daweeyaa ka hortag wixii laga hortagaa ka muhiimsan intii qofkii laga daba tegi laha la ciqaabi lahaa ama xeer ciqaabeed la marin lahaa marka horeba xal buu u wada keenay mushkilad kasta oo mujtamaca soo waajihlahay waay baabu cishrati nisa baabkani wuxuu ka hadlayaa la dhaqanka wanaagsane dumarka sida fiicana loola dhaqmayo cishradu waa mukhaaladada isdhexgalka iyo saaxiibtinimada marka waa la dhaqanka isjacaylka isdhexmarka labada qof ee had iyo jeer xaabka ah waa tanuu ilaahay anbuu ihi wacaashiruuhuna bilmacruuf si wanaagsan ula dhaqma baa ilahay dumarka mar kale ilahay waxau hi walahuna milu ladii calayhina bilmacruuf dumarkii waxa ay leeyihiin xagga xaqa marka la eego waajibka iyaga lagu leeyahay oo kale ayay leeyihin nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam khayrukum khayrukum liahlihi waana khayrukum liahli warka idinku gobonnimo badana idinku wanaagsani waa ka xaaskiisa u wanaagsan anigaana xaasaskayga u wanaagsan buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam ninka ooridiisa ugu wanaagsani waa aniga fasadaqa rasuuluna alkariim dumarkiisuna way ka markhaati fureen Ehm, sidaasoo kale idinkana kaasaa idinku wanaagsan arijaalu qawaamuuna cala nisa walirijaali calayhina daraja xaqa ninkuna wuu wen yahay ka gabadhuna waa wen ehm, saynu hore usoo sheegnay wixii waxsiina iyo nafaqayna iyo dhaqaalasiina xagga ragga ayaa la saaray wixii raaligelinaiyo aqbalkeena iyo arrimaha daacadana ooridaa la saaray xaqa weynaantiisu ka warramay nabiga wuxu hi haddaan qof faraya inuu qof kale usujuudo nin gabadha ayaan fari laha inay ninkeeda usujuudo waa arrin weyn masalan xuquuqda uu oridii ku leeyahay waxaa ka mid a ah inay weynayso ixtiraamto si wanaagsan inoola dhaqanto wixii aan macsiyo iyo gaf ahayn inay ku aqbasho ee arrinaha uu soo jeediyo rabitaankiisa jinsiga in marka ay suuragal tahay ee aan sababi jirin ay ka aqbasho maalkiisa iyo gurigiisa iyo ubadkiisa inay u ilaaliso ciddu karaahiyeysanayo meesha aanay keenin wa anlaa tatazayana lisiwaahu watatajannaba maa yubqidu taasi dumarka soomaalida lagu kari maayo waa inaa isaga isu qurxisaayo oonay cid kale isu qurxinin ila wuu cadhoonayaaye maa intan maxaad aniga igu samayn weydo odhanaya oo dumarkii soomaalidana mushkiladooda waxa wey marka ay dabada u baxayso dhar bay qaadanaysaa dhalaalayo dahab badan bay gashanaysaa cadar bay isku buufinaysaa unsi bay isku wadaysaa dabeetana halkaa marka ay marta kii waliba saasuu eegaya jinigiisa gurigeeda marka ay tagtana diracii shiidkaa ee ku shaqaynaysa bay qaadanaysa waa foolxumo wey xaqeedii waxaa kamid a ah in arrinka opposite ay ka dhigto intanoo dhalaala isaga ay siiso ilan isaga ayay isu xalaal ahaayeen markaa dabaddana si aan cidina usoo eegin ay markaana dee ka xijaabata ciddii ajnabiga sida saxdahay ah, waa sidaa wey nidaamkan kale waa nidaamka jaahiliga walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa ilaahay baa qur-aankiisa wuxuu ku yihi markuu dumarka la hadlayo muslimaadka ah ha u faydfaydanina sidii dumarkii jaahiliyadii hore ee islaamka ka horreeya u faydfaydan jireen waxaynu fayfaydasho ugu fasiraynaa adiga arkay oo intay dhinaca halka dhinac dheer bay sidataa ilaa shullaha haddana kilakiladay ku haysaa oo ilaa jilbiibaa faydan hoogaradiiyo xaggeedii oo ka faraq yeelay laabtiibay banaysay nakadiibaaba imika ku dareen ilaa cududii iyo gacmihiibaa banaan waa fayfaydashu xuquuqda ay ku leedahay ninka waa inuu si wanaagsan ula dhaqmo waa inuu xurmadeeda ilaaliyo waa inuu wixii ay ku raaxaysanayso gabadha ah isku dayo intuu kari karayo inuu udhameeyo waa inuu guriga kala shaqeeyo oo maal saacidaada guriga dee siduu nabigu samayn jiray alayh salaam inaga qorqolaana u yaqaanaanbe ka markaa wax la qabqabta waar iska fadhiisada koolane dumarku iyo koolan waa qorqode haddii dee iyadii ku jiraan iska fadhiiso da iska fadhiiso way ku nafise iyadaa <laughs> waa kula saahirtay mar haddaa saacidii waayahay yahay wayuqaabiluhaa bialaaqatin wa bashaashatin had iyo jeer waa inuu islaantiisa ka farxiyaayo uu ammaanaayo dumarku inaha aad uga helaana biilka haddaan ilaahay ku cidhiidhin waa inuu u wanaajiyaa waxaan dee fasahaadinaynin karaamadeeda waa inuu ilaaliyaa wixii sharafteeda waxu dhimaya dad saaxiiboo liito iyo wakti xun oo ay baxdo iyo meel xun oo ay kasoo daahirtay iyo aroos xun oo ay tegtay iyo waxaa karaamadeeda xudhimaya iblaayay mar waa tahaye meelaha hamarmarina waxaa inaga ilaali ha yidhaahdo oo si wanaagsan ha u qanciyo xagga shaqada yuu ku kalifin waxaanay karayn kuwa miyigaa malaa u badantay taas walaa yukalifuha min alumuuri maa laa tuiic miyigii isagu salaada hore u kalahayo caqaar buu ku cunayaa tuulada sigaarna wuu ku cabaya habeenkiina wuu kasoo guuro galaya iyaduna waxbay aroorinaysaa xoolihiina way raacaysaa dhowrkii meersi caruurtiina dhabarkay ku sidaa dharigiina way karinaysaa haddana hadhow hangoolkiibu ula imanaya waaya wax dee kasta oo qofkan naftiisu maaragtay marka ay waa waanu isaga dulqaataa walow haba gaadhsiiso ifur waa golaaf dambay de iyada maadaama dalqadii aanay xaq eh, ulahayn oo aanay gacanta ku hayn raggi qaarkood baa dhab moodee waxyaabaha iskaga golaaftamaan bay kamid tahay dumarku markuu in badan dee yar canaanto war na daayo na fur inay tidhaahdaba markayuu run ka moodine waa in iyaduna yaro tuuranaysa ha iskaga samro oo ha iskaga dulqaato waaya ayuu odhan way soo hadal qaadayba ah waxyaabaha kamida metan hadday bukootana xaq bay ugu leedahay inuu daaweeyo labadoodu xaq bay isugu leeyiin midiba markuu bukaan noqdo inuu ka kale aanu ka tegin uu u dulqaato arrintaas soomaalidu way ku wanaagsan yihin runtii ummadaha kale ajinabiga ninku hadduu bukoodo gabadho way iskaga tegaysaa gabadho hadday bukooto meelaha dhakhtar geenaya iskaga tegaya laakiin waxaad arkaysaa qof kii kale la rawuxinaya isaga oo aan waxba ku qabin dee ilaahay dartii un iyo kolley dhaqan wanaag ayay kamidtah taas qofkiio bukaano inuu kii kale usamrayo wacan abi hurayraa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau ihi malcuunun wuu nacdalan yahay man ataa qofka uga taga imra'atan fii duburiha gabadh xagga dambe uga taga duburteeda qofka uga taga waa waxa weeyaan xadiidku waa saxiix waa nacdalan yahay allaha nacdala wey nacdal buu mutaystay qofkaas waa la dhaqan aada iyo aada u foolxun meeshii meelaan ahayn inuu qofkii wax ka dayo وعن بن cabاsi رضي الله عنهma qاla qاla رasuuل الlahi صلى الله عليه وسلم نبgu waxau hi laa yndur الlah ilaahay ma eegayo maalinta قiyaamaha إilىa rajuli nin أtاa rajula nin kale wax ka dayey waa camalu qowmi luط aw imرأaة ama xaaskiisii fii duburiha xagga dambe saas rawahu tirmidi والنasائي وبن xibaan wcila bاlwqf والxadiiثu xasn marka mucaasharada la dhaqanka liita ee gaalada weeye qurunkooda qof muslim shaqadiima ilahay baa wuxuu ihi fatuuhuna min xayu amarakum allah halkuu ilaahay idin faray markuu leeyahay tanu ayaa markaa laga ixtiraazaya wixii aan ahayn laba arimood markay ninkiiyo gabadhiisu dhaqmayaan waa u bannaan yihiin waktiga ay caadada leedahay ama dhiga dhalmada meesha inuu ka hundureeya waa xaraam qul huwa aadam factazilu nisaa fi lmaxiid iyo meesha duburta intaa wixii aan ahayn waa iska jaa-is wey marka la dhaqanka liita nasku uu diidan yahay ayay ka mid yihiin taa aynu aragnay an abi hurayraa radia allahu canhu can nabiy sala allahu alayh wasalam qaala nebigu wuxuu yihi man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir qofka ilaahay iyo aakhira rumaysan rumaynayaa falaa yudi jaara jaarkiisayuu dhibaatayni inuu wax ku taraabaa la doonayaaye haddaanu waxba ku tarayn dhibka haka daayo wastawsuu binisaai khayran war dumarkana khayr isu dardaarma waar hebelow islaantaada wanaaji kay xaaskiisa xumaynaya nin ragabaa tahay iska cadaadi ha odhanine xaaska u muslax fainahuna dumarkii khuliqna min dilac kheer baa laga abuuray seeraa laga abuuray waina acwaja shayin shay halka u qaloocan min adilci seedha aclaahu halka u saraysa seedhii qalooc bay ku leedahay xagga sare fain dahabta sharacta haddaad isku daydo tuqiimuhu inaad seedhan toosiso kasartahu waad jebinaysa ilan waa qalooc abiiciya oo sidaa ilaahay u abuuray wain taraktahu haddii aada iska dayso feedhan qalloocan lam yazal acwaja kama suulayo inuu qalloocan yahay qalloocii wuu kuu muuqdaa un qallooceedii way leedahay kolkaas saa u eegtay iskaa hortaagtada fastawsuu binnisaai khayran war dumarka khayr isu dardaara marka feedhaasuu ku shabahayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam feedha aadan baa laga abuuray feedhaa yaro dambe feer calaam ayaa laga abuuro dee waa taa iska qalloocan marka qalooc waa qalooc dabiiciah si aad la yidhaha ilahay qofka uu ku ilaaliyo uu kujirtiisao saasay u qalaacan iyadiina halkaasa dee sideediiba isaga wadato qalowceedan markaa waxa weeyaan arimaha akhlaaqda waxyaabo badan oo caatifad iyo taagtaag hadalka ah iyo marka dee ooryaha nebiga iyo siay nebiga ula dhaqmayeen aada akriro ayaad iyagoo asxaabiyaada iyaga oo dumar oo dhan ugu fadli badan isaguna rasuulkii ugu fadliga badnaa u yahay waxyaabaha qofka qancinaya ka midta inuu dul qaadan karo marka siirada rasuulka iyo saxaabiyaadka iyo ummahaadku daahiraat aad siiradooda akrido walimuslim riwaayada muslim waxay tilmaamaysaa fain istamtacta biha haddaad gabadhan iskaga raaxaysatood la dhaqanto istamtacta waad iska wadan oo waad ku dhaqmi macnaha waad la mucaamaloon wey wa biha ciwaj iyadoo xoogaageeda iska wadata qalooca wain dahabta haddaad isku daydo tuqiimuhaa inaad toosiso islaamtanoo muri iyo gacanaad manaa aad wax toosan ka dhigto kasartahaa waa jebin wa kasruhaa dalaaquhaa ee kala tuurkeeduna waa furiinkeeda islaamtii furiinku wax ku sahlan maahe haddii aad tidhaahdo waan toosinayaa dee jebintayda marka in wax badan loogu dul qaadanayo ayaad halkaa ka arkaysaa nabiguna calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa in sakita minhaa khuluqan radiya minha aakhar hadduu akhlaaqda qaarkeed kaga ku naco wax badan oo uu ku jeclaanayo ayaa badan marka intaa uu ku jeclaanayo ha eego ha eego oo inta uu ku nacayo yuu eegi wallahu subxaana wa tacala